الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى وهكذا ما لم من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه قصدي مركو ينوشيغي سوغوريي الإمام abu cabdiraxmaan aladrami ayuu wuxuu sheegayaa marka qisada ujeeddadu u keenay wuxuu yidhi marka wahaakadaa sidaas oo kale sidaa uu amiirka waasiq waasiq sooma dhihin laa wasaca allah calaa man lam yasachu maa wasicahu sidaasoo kale uu marka halkaasu hadal ku xidhaya wahaakada sidaasoo kale man lam yasachu ruuxii ayna u waasac noqonin maa wasica wixii u waasac noqday rasuulallahi sal alay slam wa asxaabahu iyo saxaabadiisii wixii uwaasac noqday wixii u waasac noqday wataabiciina iyo taabiciinta wixii u waasac noqday ataabiciina kuwii raacay lahum saxaabada raacay biixsaanin wanaagga ku raacay wala'immata iyo a'immada wixii u waasac noqday min bacdihim kuwaasoo dhan gadaashooda waaraasikiina kuwii xididaystay wixii u waasac noqday filcilmi cilmiga dhexdiisa ku xididaystay intaa wixii u waasac noqday ruuxii ay u waasac noqon waayeen oo maxay awaay ah oo min tilaawati aayaati sifaati sifaatka aayadahooda in la akhriyo ah aayadaha sifaadka alle ka hadlaya in sidooda lagu akhriyo ah wa qiraa'ati akhbaarihaa iyo akhbaarteedoo la akhriyo ah axaadiista waay iyo axaadiista ku soo aroortay oo sidaa lagu akhriya ah wa imraarihaa iyo socodsiinteeda iyo marsiinteeda kamaa jaa jaa'ad siday ku timid lagu marsiiyo arrinka sidaa ah ee intaasoo dhan u waafac noqotay ciddii uu waasac noqon waayo hee falaa wasaca allaahu alla ma waasiciyo calayhi korkiisa alla waxba uma waasiciyo marka mantaasi waa waa shardiyo weeye hadalka kaloo dhinaxdu ku jira man lam yasac yasachu waa jumla shardiya jawaabkeedu marka wuxuu dhacayaa falaa wasaca allahu calayhi buu jawaabkeedu dhacaya inta kale marka waa hadal ee ku dhex jiro macnaha ku xidhan waa mafcuulkii wasiicada dambe wa rasuulka wixii u waasac noqday oo saxaabadiisa u waasac noqday oo saxaabada kuwii wanaagga ku raacay u waasac noqday oo a'immadii ka dambeeyey u waasac noqday oo cilmada cilmiga ku xididaystay u waasac noqday oo maxay away ah waxaas waxaa u waasac noqday wuxuu yahay oo min tilaawati aayaati sifaat waa bayaan marka oo min tilaawati aayaati sifaati ah aayaadka sifaat ku saaranoo qur-aanka oo la akhriyo sidaa daahirka ay kutusayaan lagu wado iyo axaadiista sidoo akhbaartan hadda axaadiistii buu ka wadaa axaadiista iyadana sifaatka ku soo aroortay iyagana la akhriyo sidaa lagu wado iyo in la marsiiyo sidaas lagu wado imraanka waa kaan soo marnay arrintaasi oo intaasoo dhan u waafac noqotay aqbaleen oo ku fillaatay oo aynan waswaas ka keenin oo oyna hadal ka keenin oo ishkaal iyo ictiraad aynan ka keenin intaasi wixii u waasac noqdayoo arrintaasa ninkii uu waasac noqon waayo ku filaa weyday falaa wasac allahu calayhi waay ah, korkiisa alla ma waasiciyo oo uma waasiciyo way macnaha ayb yaani wuxuu ka wadaa oo ujeeddadu ay tahay intaasi wixii deeqday adna waa ku deeqdaa wixii rasuulka deeqay oo saxaabadiisa deeqay oo ardadii saxaabada deeqay oo aimmadii cilmiga ka soo guuriyey deeqay oo culimmadii cilmiga ku xididaystay deeqay intaasi wixii ku filaadoo deeqay adigana waa inuu ku deeqo haddii uu ku deeqi waayo soo maha ilaahay waxba kuma deeqsiiyo saas marka ilaahay waxba kuma deeqsi waxba ku deeqi maayaan wax ku qancinayana maba jiro inaad inxiraafto oo <clears throat> afkaar kale iyo ahwaa aad qaadato mooye waxa kugu filaan baaban jirinba intaas hadday <clears throat> hadday kugu filaan weydo wey macana <clears throat> wahaakadaa kaa sidaasoo kale kaa hore xalu la mid yahay waay man lam yasachu ruuxuusan u waasac noqonin oo uusan ku filaanin maa wasica wixii ku filaado u waasac noqday rasuululahi sal alay wasalam iyo wa asxaabahu saxaabadiisa wixii u waasaq noqday iyo wataabiciina kuwa raacay lahum ayaga biixsaanin ku raacay wixii u waasac noqday iyo wala'immata min bacdihim a'immadii ka dambeeyey taabiciinta wixii u waasax noqdoo ku filaadoy ku qanceen waraasikiina wixii u waasac noqday kuwii xididaystay filcilmi cilmiga ku xididaystay oo limada culimada khaasadooda ah maagaasoo maxay ah, ah ma lam yasachu maada bayaankeedii waay oo min tilaawati aayaati sifaati sifaatka aayadahooda in la akriya ah aayadaha sifaat kusoo arooray qur-aanka ku yimi wa qiraa'ati akhbaariha akhbaari sifaati iyo sifaatka akhbaartii axaadiista ku timid oo iyadana la akriya ah wa imraarihaa marsiinteediiyo socodsiinteedaoo sidaa daahirkeeda uu ku tusayo lagu socodsiiyo lagu wado kamaa jaaad siday ku timid lagu wado kamaa jaaad taasi waxay kutusi bimacnaa markay timid dadkii carabiga yaqaanay wixii markaa ay ka fahmeen oo daahirkeedu ku tusayo sidaasi lagu wado way manaa kamaa jaaad jaa'idaas bimacnaa adoon macnaha leexinin oon kayfiye raadinin oon keyfiyeynin macnahana aan ka leexinin khalqiga aan ku shabahin sideedaas inaad ku wadda wey macnaha ayib ninkii intaasi marka ay u waasac noqon weyday falaa wasaca allahu alla ma waasiciyo calayhi korkiisa ma waasiciyo ilahay waxba ma waasiciyo kaa waxba deeqi maayaan inuu hawe uun wadato wey macnaha sidaas wey famimaa jaaat wey marka a famima jaaat intaa marka waxa weye hadalkii soo socday oo dhan qawaacid buu ina siinaya qawaacid caama oo sifaadka dhan lagu wadayo qawaaciddii a'imadiibuu ka soo guuriyey axaadiistii nabiga sal ly slam ka digaysay wixii sidaa ka gedisan buu soo guuriyey a'immadii buu ka soo guuriyey inay intaasoo dhan sidaa wax ku wadeen buu inoo soo guuriyey kadib wuxuu ku siinayaa marka qaacidada markuu dhigo qaacidadu waa in tusaalayaal loo sameeyo marka saas maanaa amile iyo tusaalayaal ay ku caddaatuu marka bixina markaasuu sifaatkii qaar ka mida soo qaadanaya qur-aanka ku yimid sifaatkii ku yimid axaadiistuu keenaya marka waa tusaale ahaan qaacidadii waan ku siiyey asalhaan iyo miisaankii sifo kastoo timaadda marka kuwaad adiga miisaanka haddaad rabto tusaalayaal inaan ku siiyana waa kuwa way macnaha fa mimaa jaa'a waxaa yimid waxaa ka mid ah oo min aayaati sifaati sifaatka aayaadkooda ka mid a mima jaa waxyaabaha soo arooray waxaa ka mid oo min aayaati sifaati ah sifaatka aayaadkiisa ah waaa waxaa ka mid a hee qowlullahi tacaala ilahay odhahdiisa uu yidhi ayaa ka mid aayaadka sifaadka alle ka hadlaya ee yimid ee soo arooray ee qur-aanka ku yimid waxaa ka mid a ah, qowlullaahi baa ka mid a ah, alla odhaahdiisa tacaala ku uu yidhi wayabqaa waxaa joogaya oo hadhaya khalaa'iqdu markay dhammaato wajhu rabbika rabbigaa wejigiisa hadhay ayib marka allah tabaaraka wa tacaala sifaadkiisa taqriiban waxay yidhahdaan sifaadka hubuutiga ah saddex weji midba way ku sugnaataa in eh, sifanimadeeda qur-aanka iyadoo cad ay ku timaada ama xadiis sida cizada iyo quwada iyo raxmadda iyo badshiga iyo wejiga iyo sifaatka noocaas oo kale ama ismi baa soo arooraya sifadii laga qaadanayo sida kafuur oo kaleeto oo sifatu lmaqfira xambaarsan samiic oo kaleeto oo sifatu samci xambaarsan ayb ama ficil iyo wasfi baa laga qaadanaya kutusaya sifada oo ficil markuu soo arooro ficilkaasi wuxuu kutusayaa sifu kutusaya laakiin waa sifatu ficlin sida maalan istawa markii la yidhaahdo sifatu listiwa waay nuzuul marka la sifaat sifatu nuzuul majiia yani sidaas way macnaha ayib waan soo sheegnay sifaatka rabbi tabaaraka watacaala dhammaantood inay yihiin sifaat sare oo naqs iyo ceeb aan lahayn oo dhammaystiran walilaahi almasalu alaclaa allah tabaaraka watacaala sifaatka ugu sarreeya iyo tilmaamaha ugu sarreeyuu leeyahy hadday sifadu nafsi ku jirana alla inaan lagu sifayn karayn nafsi addunya kulli ah yacni mutlaqan laguma sifayn karo hadday xaalana nafsi ku tusto xaalana kamaal ku tustana xaalada ay kamaalka ku tusayso alla waa lagu sifayn karaa iyana tusaalayaasheeda waa inagii soo tilmaanay wey macnaha oo wejina ay kamaal kaa tusayso wejina ay naqsi ku tusayso macnaha sida sifatulmakriga iyo sifatulkaydka iyo sifatulkhidaaca iyo iyadana waa soo waa soo sharaxnay maanaa waa soo tilmaanay ayib qaybahoodana iyadana waan soo tilmaanay oo muxuu ahaayey inay u qaybsamayaan sifaat hubuutiya iyo sifaat sifaat salbiya ah sifaatka hubuutiga haddana ay u qaybsamaan sifaat daatiya iyo sifaat ficliya waan soo tilmaanay iyadana xewaas waa waxyaalahan horay usoo sharxay ka midta marka qowlullaahi baa ka mid a ah aayaadka sifaatka kutusaya alla odhahdiisa uu yidhi wayabqa waxaa hadhaya oo joogaya wajhu rabbika rabbigaa wejigiisa ayaa jiraya weligii oo joogaya war aayaddu waxay ahayd kullu man calayha faan wayabqa wajhu rabbika duljalaali wاlikraam yacni kullu man calayha faan dhulka korkiisa waxa joogo joogo oo dhan waa mid tegaya waay waa dhammaanaya wayabqa waxaa hadhaya wajhu rabbika wajigaa rabbi rabbigaa wejigiisa duljalaali wejigii duljalaali weynida u saaxiibka ahaa walikraami iyo karaamaynta u saaxiibka ahaa labadaas sifaba waxaa wejiga hadda lagu sifaynaya aayadda akhirkeedana suuradda akhirkeedana allah lagu sifaynaya diljalaali walikraam marka waa sifatu rabbi markaas labadaba macnaha ayib marna wejigii sifada leh marna rabbigaa leh waanu isla meeshii macnaha ayib aayaddu marka waxay kutusaysaa صiفo la yidhaahdo صifaة اlwajhi allah inuu leeyahay weji leeyahay waa صifaة الdaat weliba min صifaati daati khabarigay ka mid tahay صifaat daat khabariga ayay ka mid tahay saasay aayaddu ku tustay ayb aayado kale qur-aanka ka midna waa kutusayaano sida alla yidhi tabaaraka wa kullu shayin haalikun ilaa wajhahu shay walba waa halaagsamaya waa baaba'aya ilaa wejigiisa mooye aayaddaa tafsiirkeeda laba tafsiir baa ku jiro ilaa wajhahu in sifo laga dhigo oo la yidhaahdo alla wejigiisa mooyaane iyo in laga dhigo ilaa wajhahu wixii isaga loola qastay mooye oo camalkii isaga loola qastay unbaa hadhaya wixii kale waa baaba'aya tafsiirkaa dambena waxaa rajaxaya sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah oo waxaa laga qaadan buu leeyahy siyaaqa aayaddaa laga qaadanaya macnaheedu ma aha arkaas markaasoo kale markii sidaa la leeyahay wayabqa wajhu muxuu ahaayey kullu shayin haalikun ilaa wajhahu haddii laga wado lagu fasiro wixii ilaahay loola qasto oo camal ah oo taaca oo dartii loo sameeyo ayaa aayadda laga wadaa haddii la sheekhu salamsane siduu rajaxayo isma diideyso sifada sugideeda saas macana aayaddan tafsiirkeeda unbaa dooda ku jirtaa mama aayaadku sifaad baa mise macno kalaa laga wadaa laakiin sifada si ahaanteeda markaasi doodu kuma jirto ayado noocaasana jira ayado noocaasa ayaa jira macnaha ayib waxaa ka mid ah qawl اllahi tabaaraka wa tacaala ila btigaaa wajhi rabbihi ila btigaaa wajhi rabbihi اlaclaa masakadii iyo sadaqadii uma bixinayo ila ibtigaaa wajhi rabbihi اlaclaa ah, raadin uu doonid uu doonayo rabbigii wejigiisa mooye alaclaa ee sarraynta badnaa axaadiista nabigana sal lay slam waxaa kutusaya axaadiis fara badan baa kutusaya sifatulwajhigaas waxaa ka mid ah xadiidka sacd bin abi waqaas uu nabigu yuhi sal lay aslam innaka lan tunfiqa nafaqatan nafaqa ma bixisid ah, wuxuun ma bixisid nafaqadaasoo tabtaqii aad ku doonayso biha iyadoo wajha allah ilaahay wejigiisa aad ku doonayso ilaa ujirta ilaa haddaad isbixisaayo ujirta waa lagaa ajirsiine calayhaa korkeeda wax kastood ilaahay wejigiisa ula baxdaay waa lagaa ajirsiin ayib xadiidka waa muttafaq buhari muslim baa soo saaray isagana wejiga rabbi buu tilmaamaya marka qur-aankii waa sheegay sifatulwajh axaadiista nebiguna sal alay slam waa sheegtay salafkiiyo saxaabaduna waa ku ijmaaceenoo lama soo guurinin saxaabi inkiray wejiga rabbi taabiciintana lagama soo gorin nin taabici oo ilaahay wejigiisa hadal geliyey ama ka murmay lama hayo haddii hadal ku jirana way soo guurin lahaayeen saan soo tilmaannayba sidaa mayna uga aamuseen ayib muctasilada jahmiyada iyo muctasilada iyo firaqa ka ka dhuxul qaatay mooyaane a'imadii salafka wax sifatulwajhi inkirayn lama hayo ayib laakiin waxaa inkiray muxuu ahaay jacd ibnu dirham iyo jahm ibnu safwaan iyo muctasilada iyo qolyaha ka sii dhuxul qaatayoo maaturidiyada iyo kullaabiyada iyo shaacirada iyo wahaakada qoladaasina shubhadu waxay ka soo gashay dariiqaasi jahmiyaday kaga timid fikraddu asalkeeda waa fikrujahmiya waay laakiin fikirka waa la kala qaataa oo qoloba qolay kasii qaadataa saas way macnaa ayib marka allah tabaaraka wa tacaala wejig sifadaasay sugaysaa lawaasimta sifadana waxaa ka mida baqaaga iyo allah qayuumiyadiisa iyo kamaalkiisa ka laazimaya sifadaa iyada ah qolyaha ahlu tactiilkaee sifaadka rabbi diida oo ay muxuu ahaayey taxriifiya macnaha ka leexiya ayagu waxay ku awileen oy ku leexiyeen waxay yidhahdeen weji ma jire waxaa laga warrabaa waxaa laga wadaa bay dhaheen daatada alle allah waxaa laga wadaa naftiisaa laga wadaa wayabqaa wajhu rabbika naftiisa hadhisaa laga wadaa ayb wejiga waa ka laazimaysaa daatada alle oo wejiga sugudiisa waxay ka laazimaysaa wejiga ciddii iska lahayd in la sugo soo ma laazim waayo laakiin wejiga iyo daatada rabbi tabaaraka wa tacaala way kala duwan yihiin oo daataduna waa magaca w daataduna waa taasoo sifaadka leh wejiguna waa sifo ka mida sifaatka daatada saas macana daatada alla tabaaraka wa waa jirtaa laakiin wejiguna waa sifo uu alla leeyahy tabaaraka wa saas way macnaha makhluuqa marka loo fiiriyo allah tabaaraka wa laguma tilmaamo xubno lama yidhaahdo sifadiisa haddii weji loo sugo xubin laguma tilmaamo haddii gacan loo sugo xubin laguma tilmaamo haddii muxuu ahaayey loo sugo muxuu ahaayey e, faro loo sugo sida xadiis kusoo aroortay xubno laguma tilmaamo markii makhluuqa la fiiriyo ayaa xubno la yidhaahdaa laakiin allah kiisa xubin lama yidhaahdo leanna rabbi tabaaraka wa tacaala in magacaa lagu itlaaqaayey ayaan soo aroorin hadday imaan lahayd oo soo aroori lahayd nusuusta ku imaan lahayd waan qaadan lahayn oo waa ku taqayudi lahayd qasab leanna naxan nusuustan raacayna soo ma laakiin haddayna nusuusta ku imaanin waxaa nusuusta ku imaanin alla laguma itlaaqi karo tabaaraka wa tacala lama dhihi karo marka xubin buu leeyahy lama dhihi karo laakiin marka makhluuqa loo fiiriyo sifaatkani gacanta iyo wejiga iyo marka makhluuqa la fiiriyo baa xubno la dhihi ah, xubn ahaan baa lagu ilaaqaya allase tabaaraka watacala laguma ilaaqi karayo mana ayib qolyaha marka sifada ku awilay daatada ku leexiyey oo meeshaa la aaday hadalkoodu sida sheekh ibnu cuthaymiin caleh raxmatullah uu leeyahay waa khilaafu daahiri nas naska daahirkiisa buu hadalkoodu horta khilaafsan yahay aahirka nasku khilaafsan yaho nasku weji buu sheegay ee daata ma sheegin saas daraaddeed wejiguna luqatulcarab waa la yaqaanaa macnuu leeyahy macnahaasi ka leexintiisu wuxuu u baahan yahay daliil walaa daliil waa midda labaadee waa ariiqii salafka saxaabada iyo taabiciinta iyo aimmadii waaweynaa ariiqoodii dariiq ka gadisan waay dariiqaasaad marteenna waxaa idinka horreeyey uun dad oo jahmi iyo jacbi iyo balaayo habaar qabaa idinka horreysa saas macnaha marka muxuu ahaay muxuu aha wayattabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi maa tawallaa baa idin qabsanaysa waa midda saddexaadee dariiqa aada u leexateen oo daliilka aad aada sifada u leexiseenna laysa calayhi daliilun saxiix haddii daliil loo heli lahaa leexintaas oo wejiga inaan laga wadin weji in daatada laga wado haddaan daliil u heli lahayn sax isagana waa mari lahayn daliilla ma marka waa khilaafu daahir الnas waana khilaafu طariiqaةi الsalaf walaa daliila calaa dalika daliilla looma hayo dariiqa isaga saas daraaddeed waa dariiq musawar taxriif waa nusuusta lagu ciyaaraya ayb wa qowluhu ilahay odhahdiisaa ka mid a ah. walilmacluumiya eh, qolyahan hadda ashaacirada soomaalida eh, markii baabka sifaatka la joogo madhabka soo gaadhay waa un madhabkan ashaacirada taqriiban ashaacirada madhabkoodaa soo gaadhay markii iyo kutubtiisii wax ka mid a ah. xataa kutubtii waa muxuu ahaay ay ragga qoreen raggii hore ashaacirada xataa wax kuma kamayna haynin waxa la akrin jiray ma aqaano waxaa la akrin jiray caqiidat alcawaam iyo iyo kitaab la yidhahdo xayaat lislaam iyo waa waa laba kitaabo aad muxuu aha midna waa waa iska shicir waa waa waa muxuu ahaayey waa gabay iska gaaban oo bacdu sifaat kala qaadqaadahay midna xayaatulmuslimkuna waa kitaab mubtadi awah wax kaloo tawxiid ku saabsanoo la akrin jiray bal aduu sheeg kaas maba jiraba maba jiro marka kutubtii xataa madhabka ashcariga ah kutubtiisii baan xataa la haynin raggii mutaqadimiinta marka madhabka ashcariga ah imaamka laftiisa abulxasan alashcari caleyh raxmat ullah kutubtiisa laga hayo oo wixii laga naqliyey oo ardadiisu ka naqliyeen oo kutubtooda ku qoreen mise wax isaga gacantiisa uu ku qoray oo laga hayo kutubtiisa laga hayo sifada alle ee wejiga way sugaysaa saas man u noqo kitaabkiisa muxuu ahaaye maqaalaat lislaamiyiin markaad u laabato markuu ka hadlo soo wado soo wado soo wado oo sifaatka uu sidii loogu qaybsamay qolo walba waxay qaadatay iyo wuxuu keenayaa baab uu guntahayo uu leeyahay asxaabu alxadiid madhabkooduu keenaya marka markaasuu sifaatkii taxayaa markuu sifaatka taxa kadib wuxuu leeyahay wabihi aquul aniguna sidaasaan qabaa waxaa kitaabka ku yimid ee kale marka waa afkaartii qolyihii kale uu naqlinayo waay amaa isaguus xaggee buu maray asxaabu alxadiid markuu soo naqliyey ayuu yidhi aniguna halkaasaan maray kitaabkiisa ibaanada isaga iska badaa saas macnaha kitaabkiisii kale isagana iska badaa warkiisa marka imaamka kutubta laga hayaayay sifatul wajhi buu sugaya mutaqadimiintii madhabka ashcariga sida baaqilaani oo kaleeto iyaguna way sugayaan cajiib waay iyagana waa sugayaan sifadan iyada gadaal dambe marka ka timid niman baashii macnaha qasay oo madhabku moogtahay kullamaa uu eh, ninkii iska lahaa ka sii fogaado oo uu sii durkaba waxbaa lagu kordhinaya waxbaa lasii durkinaya tafasiil baa lasii gelinaya wixii hore waxbaa laga sii bedelaya niman danbaa marka madhabka sii fogeeyey saas man marka sifadan wejiga uu sugaya imaam kutubtiisa lagu laabtay ayb wa qawluhu baa ka mida aayaadka sifaatka soo arooray wa qawluhu baa ka mid odhahdiisa uu yidhi bal iskaba dhaaf yadaahu ilaahay labadiisa gacmoodi mabsuutataani waa laba la fidiyey Ah, waqaalat alyahuudu yad ullaahi maqluula way aayaddu ay soo mahay gullat aydiihim walucinuu bima qaaluu bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa ah, yahuudi waxay tidhi ilaahay gacantiisu waa laaban tahay waa shakaalan tahay ah, maqluulada waxa la yidhaha gacanta qoorta marka lagu dhejiy luqunta xagga marka lagu dhejiy yaani waxay ka wadaan ilahay waxba ma bixiyaaba waa bakayl bay ka wadaan waa niman edab daran mota niman edab daran waay ilahayna kama edabsadaan cid keliya iskaba dhaaf muxuu ahaay malaa'ig iyo muxuu ahaay rusul iskaba dhaaf a malaa'igta waaba ku yidhiba sayid lmalaa'ika jibriil jibriil waa ku yidhi waa cadowga nabay dheh sooma jibriil cadowga colaad baa naga dhexaysa dheh maxamedu wax kala sheeg ambiyadana iskaba dhaaf qaarna way laayeen qaar muxuu ahaay qur-aanku waa ka sheegay marka niman edab daran waay allah marka waxay yidhaahdeen Eh, yad ullaahi maqluula waxaa la yidhi gullat aydiihim walucinuu bima qaalu bal yadaahu mabsuutataan labadiisa gacmood waa fidsan yihiin yunfiqu kayfa yashaau siduu doonuna waxu bixiyaa saas way maana marka aayaddu saasay sidoo kaleeto sifadaasi waa sifatu lyadayn alla inuu laba gacmood leeyahy waxaa sugaya iyadana aayadda alla uu yidhi tabaaraka wa tacaala markuu ibliis la hadleeyey maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya war ibliis maxaa kuu diiday inaad u sujuuddo aadam oo labadayda gacmood ku abuuray aadam waa makhluuqa qiimaha badan oo labadayda gacmood ku abuuree maxaa kuu diiday inaad u sujuuddo axaadiista nebigana sal alay wasalam waxaa laga qaadanaya oo arrintaa kutusaya inuu alla laba gacmood leeyahy xadiidka ay bukhaari bukhaariyo muslim soo saareen nebi aadam iyo muuse ayaa xujaysamay ah, nebi muuse ayaa wuxuu ku yidhi aadamow khaladkaad gashay baa jannada looga soo saaray waa eedeeyey markaasaa wuxuu yidhi nebi aadam calayhi salaam muusow soo ma ogid buu yidhi horta ma la socotaa intaana khaladkan ku dhicin inuu ilaahay agtiisa sii qornaayo waxaani qornaa soo arrintaa lama socota haa buu yidhi adigoo marka ilaahay kitaabkii tawreed ahaa kuu dhiibay si cadna kuula hadlay oo kaliimuraxmaan inaad igu eedayso wax hortayba sii qornaa intaan lay abuurinba muuse arrintaas siisay faxaja aadamu muusa bnu sal aadam wuxuu ka garhelay nebi muuse xadiidkaa marka waxaa ku yimid oo uu ku yidhi istafaaka allaahu bikalaamihi wa khaba laka atawraata biyadihi a alla tabaaraka wa tacaala hadalkiisuu kuu doortay towreedna gacantiisuu kuugu qoray muusow marka khaba laka altawraata biyadihi saxiixulbukhari saxix muslim xadiisku suwey axaadiista gacmaha ku gacanta rabbi tabaaraka wa tacala sugaysa way fara badan tahay laakiin kaasuu hadda ka soo qaatay amaa salafka ridwaanullaahi calayhim way ku ijmaaceen sida sifadii horeo kale oo haba yaraatee wax hadala kamayna keenin allana sifadiisa maynan u diidin tabaaraka wa tacaala ayib gacanta rabbi sugiddeeda waxaa ka laasimaya yani waxa weeyaan bixinta bixinta waxbixinta karamka deeqda waxaan yani waxa weeye ayaa ka laazimaya oo waa sifatu kamaal alla u sugan tabaaraka wa tacaala saas way macanaa marka qur-aankii iyo sunnadii iyo ijmaacii saxaabada iyo salafkuba sidaasay ku tageen qolyihii marka lunsanaaye leexsanaa ee iyagu fallaagada ahaa maxay ku fasireen qolada fallaagadii iyagu naskiibay intay galeenba baa waxay yidhahdeen loomaba jeedoba gacmo oo maxaa laga wadaa waxay yidhahdeen waxaa laga wadaa gacanta bimacnaa waxaa laga wadaa nicmaa laga wadaa ah, way ka duween waxay yidhahdeen waxaa laga wadaa gacanta oo ay ku fasireen nicmo ama qudray dheh ilaahay nicmadiisa ama awooddiisay ku fasireen agoobey haddii aada eh, nusuusta intaad luqunji meeshaad rabta aada la aado qaar baan kuu soconayni nimankii waxay si ay yeelaan waayeen bal yadaahu haddaad dhahdaan laba nicmo dhahdaan bal yadaahu labadiisa nicmo mabsuutataani way fidsan yihiin ilaahay ma laba nicmuu leeya mise nicam fara badan buu leeya ya nicam fara badan buu leeya oon la koobi karin marka nicma meeshani ma qabanayso haddaad qudro ku fasirtaan oo tidhaahdaan bal yadaahu qudrataahu labadiisa qudro oo ilahay ma laba qudruu leeyahy waad gaaloobaysaan haddaad tidhahda ilahay laba qudruu leeyahy soo ma meel laga mari male marka hore adugu warwareegoo jecle haddaad nicmo tidhaahdana waad fashilmi haddaad qudro ku fasirtana waad fashilmi laakiin waxaad nabadgeli haddaad tidhahdo waa laba sifoo alla leeyahy laba gacmoodoo alla leeyahy daahirkaas ilaahay u qalmo tabaaraka wa cadamadiisa iyo jalaaladiisa u qalmo wey macnaha marka tacqiil iyo taxriif ha ku rid sifadaas iyo sifaadka la tacqiilinteedana qolyahaasa u horreysaa soo tilmaanay jacdi iyo jahmin safwaan iyo kuwaasa ugu horrey iyagaana laga kaas ayb wakadalika alimaam abulxasan ashcari sifadan iyadana sidaasuu u sugayaa kitaabkiisa aan soo tilmaannay saasuu iyadana u keenayaa oo u sugayaa ayb marka sidii tii hore aan soo tilmaanno weeyo in ilaahay labadiisa gacmood lagu leexiyo oo la yidhahdo waxaa laga wadaa nicmo ama qudra laga wadaa horta waa khilaafu daahiri nas waa midda labaade waa khilaafu ariiqati salaf waa midda saddexaadee laysa calayhi daliil sifo walba oo la leexiyey saddexdaa qodob isu daba dhig adiga ayib su-aal baa imaanaysa marka su-aasha imaanaysa waxay tahay allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka marka la yidhaahdo mar waxay soo aroortay sifadu iyada oo mufrad ah marna waxay soo aroortay iyadoo laba ah marna waxay soo aroortay iyadoo jamac oo kale see laysu waafajinaya maa iyadoo mufrada waxay ku timid oo mid ah tabaaraka aladii biyadihi lmulku ah. gacantiisa ayaa milkigu ku jira tanoo kalema waxaad dhihi binicmatihi lmulku biyadihi lmulku gacantiisaa milkigu ku jira waa mufrad markaas markay laba tahayna bal yadaahu mabsuutataan waa ama khalaqtu biyadaya waa laba marna iyadoo jamacay soo aroortayoo la leeyahay awalam yarow annaa khalaqnaa lahum mima camilat aydiina ancaaman waa jamcu yad aydiina ancaaman aydidu marka waa waa waa gacmo badan marka see lagu laysku waafajinaya wa aayadi waxay sheegtay hal gacana mid waxay sheegtay labo mid waxay sheegtay wax ka badan see laysu waafajinaya ayib culimadu waxay yidhahdaan markii mufradka ay tahay horta waa laba gacmood sifadu waa laba gacmood waa la leeyahy tabaraka wa tacaala laakiin aayadda mufradka sheegtay mufradku waa idaafaysan yahay soo ma fii yadihi damiir macrifa buu u idaafaysan yahay markii idaafa ay timaadana nakirada markii idaafa lagu tacriifiyo cumuum bay faa'iidaysaa macnaha mufradnimada waa ka baxaysaa macno ka badan bay faa'iidaynaysaa taa horta saasa lagaga jawaabaya oo biyadihida mufradka waa mudaaf mufradka haddii la idaafeeyana cumuum buu faa'iideeyaayo mufradnimada waa ka baxaya taa waa amaa jamca oo ahayd muxuu ahaa mimaa camilat aydiina ancaaman jamca soo maaha jamca isagana waxaa la leeyahay luqadda carabiga ah ee qur-aanku ku soo degay iyo luqadii carabta qur-aanku luqadu kusoo degay isticmaalka qur-aankuna waay jamaca marmar baa waxaa loo isticmaalaa tasniyada jamac ahaan laga dhigi karaa shaygu isagoo laba ah cibaaradii iyo siiqadii jamaca loo isticmaali jiray baa loo isticmaalaa xaggeen ka qaadanaynaa luqadda carabiga aad bay ugu badan tahay tasniyo jamac siiqadii jamca loo isticmaalay qur'aankuna waa isticmaalay tan qur'aanka haddaan soo qaadanno maalan allah tabaaraka wa tacala wuxu uhi fii suurati muxuu ahaayey taxriim soomaahn markii xafse iyo caisha laga hadlaya xaadisadii malabka somaha suuradda bilowgeeda dhacdadii malabka ku saabsanayd ama ku saabsanayd qisadii maariya nabiga sal lla alay waslam surriyadiisii tii la yidhaahdaba markii laga hadlayey oo ay caaisho iyo xase iyo waxoogaa khaladka galeen allah tabaaraka wa tacala wuxuu ku yidhi in tatuubaa ila allah faqad saqat quluubukumaa haddaad alla usoo noqotaan ood usoo u soo noqotaan ood wixii ka toobad keentaan faqad saqat way iilatay quluubukumaa qalbiyaniidnu way iisheen qalbiyadiinnu way iisheen baa la yidhi yaa lala hadlaya marka laba ruux sooma in tatuubaa waa laba faqad saqat quluubukumaana waa jamc quluubtu waa jamc maxaa laga hadlayaa laba qalbi soo ma laba qalbi lama dhin marka ee waxaa la yidhi qalbiyadiinaa la yidhi qalbiyadiina meeshana maxaa yaala laba qalbi oo caaisha iyo xabse labadooda qalbi baa yaala siiqada la isticmaalayna waa siiqo jamco waxaa la yidhi quluub baa la yidhi quluub soo ma marka iyada oo tasniyaa oo laba ah baa haddana waxaa loo isticmaalay siiqadii iyo usluubkii jamca loo isticmaali jiray tanna waa la mid ayadoo sifadu laba gacmood ah baa aayaadka qaarkood waxay u isticmaaleen sifatu ljamci oo yacni mima camilat aydiina ancaaman marka mufradkana iyo jamca labadooda siiqaba saasaa lagaga jawaabayaa oo midna waxde waa isticmaalkii carabta midna idaafadanaa keenaysa inaan loola jeedin mufrad sidaa daraaddeed waxay isugu imaanaysaa allah tabaaraka wa tacaala laba gacmood oo xaqiiqi ah oo khalqiga aan shabihin oo sifatu kamaal ah oo sarrayntiisa iyo cadamadiisa u qalma ayuu leeyahay qur-aankaa ku tusay sunnada nebigaa ku tustay ijmaacii salafkaa sidaa maray sidaa ruuxii ka leexiyana jawaabtuu alla la hortegina ha diyaarsado haddaad tidhaahdo ilaahay ow yad kuuma qalanto mana liqi karo ilaahay baa gacan leh sidaas daraaddeed aayaddan sidaa lagama wada waxaa laga wadaa nicmaa laga wadaa ama qudra laga wadaa saasaa wadaadkii kugu qanciyo kitaabkii baad ka akrido waad ku qancday su-aal baa kuu taalla su-aasha kuu taalle alla hortiisa inaad ka jawaabto u baahan waxa waay inaan yadda aan ka waday nicmo ama qudro aan ula jeeday xaggeed ka qaadatay daahirkii luqaddii aan qur-aan ku soo dejiyey ma aha daliilka kutusay inaad nicmo ka wada ama qudro ka wada keento macyo miya kaa saaraysaa muxuu ahay abulxasan ashcari baan ka soo gaarnay miya kaa saari kaa saari mayso ah, kuwadi mayso waxaa la rabaa waxaad ilaahay la hortegaysatay inay wax cad inuu yahay ilaahayow qur-aankaagaad ku sheegtay luuqaddii qur-aanku ku soo degayna macnahaasay faa'iidaynaysaa aniguna sidaasaan ku nabadgeliyey saxaabadaadii iyo saxaabadii nebigaagii iyo saxaabadiisii iyana sidaasay kaga tageen aniguna intaasaa isoo gaadho sidaasaan allow maray bas warkaagu waa cadyahay soo ma laakiin laalaab wadaad kuu sameeyey markaad ku wareegaysato yaa meeshaa markuu yidhi waa kuu taallaa wadaadkii aduguna maalinkaas ma taqaanaa wadaadkii meel baa lagu haystaa isagana oo ku imtixaanay marka yaan lagu lugoyn ayb ilahay wixiisa u daa ifaadka rabbi tabaaraka watacala u nabadgelay haddaad nabad rabto wa qowluhu baa ka mid a tacaala korhay uu yidhi ikhbaaran warramid can ciisa ciise uu ka warramayo annahu alle qaala wuxuu yidhi annahu ciise qaala wuxuu yidhi aayaadkii sifaadku weli wadaa sooma wa qowluhu baa ka mid a aayaadka sifaadka alle uu yidhi qowluhu qowlullahi alle oo dhahdiisa tacaala korhay uu yidhi ikhbaaran warramid can ciisa ciise uu ka warramayo calayhi salaatu wasalaam annahu alle annahu ciise dhe qaala wuxuu yidhi taclamu waan og taclamu waad ogtahay allahu maa fii nafsii waxa naftayda ku jira walaa aclamu ma ogi maa fii nafsika naftaada dhexdeeda waxa ku jira aayaddan marka waxay sugtay sifatu nafsi sifatu nafsi allah tabaaraka wa in la dhihi karo lagu sifayn karo nafsuhu oo sifadaa leeyahay maana ayib aayadda kaleetaa kutusaysa qur-aanka ka mid a ah, oo rabbi tabaaraka watacaala kataba calaa nafsihi araxma alla wuxuu qoray oo naftiisa korkeeda ku qoray naxariis sunnada nebigana sal alay aslam waa tii ahayd xadiidkii saxiix muslim ku yaallay subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa ziinata carshihi wa midaada kelimaatihi soomaali wazinata arsh muxuu ahaa wa ridaa nafsihi ah, saas mana allah nazahan oo mahadsan makhluuqiisa tiradeeda intay intay la naftiisa raalinimadeeda intay raalli ku noqonayso carshigiisa miisaankiisa iyo culayskiisa kelimaadkiisa khadda qorta intay la inta khad ay qori karta kelimaadka alleh intaasuu alla ammaanan yahay oo mahadsan yahay oo hufan yahay ayb marka waa ridaa nafsihi marka qur-aankiina waan ku haynaa sifada axaadiista nebigana waan ku haynaa salawatu rabbi waslamu calayh salafkuna waa ku ijmaaceen oo arrintaa iyada wax hadala mayna gelinin mayna leexinin mana aynan diidin mana aynan ku shabihinta makhluuqa mana aynan u ekaysinoo kala mid mayna dhigin saas way macnaha ayib sifada alla tabaaraka watacala sugiddeeda waxaa ka laazimaysa ihbaatu daati lilah saas wey oo yani waxa weeyaan culimmada qaarna waxay leeyihin Eh, sida shekh اislam ibnu taymiya aleyh raxmat ullahi uu leeyahay wuxuu leeyahay almuraadu bilafdi الnafsi cinda jumhuuri اculamaa allah nafsu yaani sifada nafsiga ama kelimo lafdiga nafsiga ah waxaa laga wadaa bu culimada badankood agtooda alla laftiisaa laga wadaa allaha laftiisaa laga wadaa man ee eh, ma aha sifo ka baxsan alatii hiya daatuhu mutasifa bisifaatihi marka meesha ay culimmadu ka isticmaalaan daatihi ka isticmaalaan oo la yidhaahdo istawaa cala alcarshi bidaatihi daatadaasi kelimadaa bidaatihi ah qur-aanna kuma imaanin sunnana kuma imaanin laakiin markay jahmiyada keeneen meel walbuu joogaa bay culimmada uga maarmi waayeen culimmada xadiidku inay tilmaamaan inuu carshiga ka koreeyo lafahaantiisu markaasaa waxay idhahdeen bidaatihi markaasay timid wakti dambe mutaakhir ah ayay timid oo cidi cadigii salafka ah ayay kelimadaasi timid laakiin kelimada booskeeda buuxin kartee qur-aanka ku soo aroortay waxa weeyaan binafsihi saas man binafsihi laf ahaantiisa wey macana sidaasuu shekh islam ibn taymiya aleyh raxmatullah aleyh ayib lagama wada buu leeyahay daata munkaf munfaka can isifaat wala lmuraadu biha sifatun lidaat buu leeyahay lagama wado daato aan sifaat lahayn lagamana wado inay nafsidu tahay sifo oo daatada aan ahayn ah, sifo ay daatada rabbi leedahay lagama wado ee waa daatada lafteedii wey ayib culimmada qaar ka midna waxay leeyihiin buu uhi yajcaluunaha min baabi sifaat culimada qaar ka midana sifatu nafdi nafsiga waxay ka dhigmidhigahayaan sifo sifaatka alla ka miday ka dhigayaan ayib loobase badna buu leeyahay looma badna buu leeyahay ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxu le wakiila alqowlayni khata qowlka dhahaya eh, waa daate mujarad oo sifaad aan lahayn iyo qowlka dhahaya waa sifo sifaadka ka mid a ah. labada qowlba waa khata buu le waa gaf laakiin waxaa la dhahayaa lafdatu nafsi waa alle laftiisa wey daatada lafteediiba daatada lafteedii baa laga wadaa macnaha marka bedelkii daata la isticmaali lahaa isticmaalka qur-aanku waa nafsi waay soo ma luqada carabigana waa saas luqada carabigaasoo min alfaadi tawkiid ma ahayn soo saas ma ahayn وعلى ليه جاء محمد نفسه صلاة محمد با يميد محمد با يميد وحي احتمال كرتا إنه إستجي يميد فريني إنه كتميد وراغ الصوق ورأي إنه كتميد مركي اللي إذا نفسه إستجي بايميد واحد صلاة مرك اللغة العربية هي النصاص في قصة هاي استعمال القرآن في صلاة كذا مرك طيب معناها سو شيخ الإسلام مسيمي عليه رحمة الله وجمع الفتاوى مجلد كاستجالات لو بقول سجاشن يلا إلى سجاشن صدح ويكجهمن ayb wa qowluhu baa ka mid a aayaadka sifaatka sheegay qowluhu alla odhahdiisaa ka mid a subxaanahu nasahnaaye uu yidhi wa jaa'a waxaa yimid rabbuka rabbigaabaa yimid rabbigaabaa yimid waa sifatu lmaji iyo wa qowlihi odhahd iyo wa qowluhu odhahdiisaa ka mida tacaala korahaye uu yidhi hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa an ya'tiyahum allahu inuu alla u yimaado mooye ma wax kalay sugayaan inuu alle u yimaado mooye aw ta'tiyahum almalaa'ika aw ya'tiya amru rabbika soomay ma alle inuu yimaado ama malaa'igtu u timaado ama amarka rabbi yimaado mooy wax kale sugaya aayaddii suurat lancaam soomay ayib marka waxay faa'iidayeysa alityaan maalinta qiyaamada maalinta qiyaamada yaa allah tabaaraka wa wuxuu u imaanayaa lifasli alqadaa bayna alcibaad addoommada inuu kala saaro o kala xukumo ayib oo marka muxuu ahaaye eh, muxuu ahaaye ay eh, dhulka iyo buuraha iyo la burburiyo eh, waxaan o dhan isku burburs muxuu ahaaye ay isku burburaan ayaa markaa wajaءa rabuka wاlmalaku safan safa allah imaanaya malaa'igtiina way imaanaysaa iyadoo safsaf ah muxuu imaanayaa inuu addoommada kala saaro oo uu kala garsooro oo mid walba xaqiisa mariyo saasuu rabbi u imaanaya tabaaraka wa tacaala hal yanduruuna ilaa an tatiya ilaa an yaatiyahum allah marka waxay kutusaysaa sifatu lmajii iyo sifatu lityaan oo ayib eh, sidoo kale axaadiista nabigaa faa'idaynaysa salawatu rabbi wasalaamu calayh oo xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen xadiis dawiil oo dheer waayo qayb ka mida waxa wuxuu ahaa nebigu wuxu uhi sal lla alay slam xata ida lam yabqa إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين آه. أتاهم رب العالمين أدو مضى مركي آخر اللي سقطه أيا ألا وحوليه هاي روح عد والبوحي عابد كرتها الرعبة ضمد ولا كلا حكومية روح ولو بوحي عابد كرتها الرعبة اللي مركزها كي سنم عابد كرتها سنم كي الراعي كي قرح دا عابد كرتها قرح دا الراعي kii dayax caabudi jiray dayaxuu raaci kii qabri caabudi jiray qabriguu raaci kii wadaad caabudi jiray wadaadkiibuu dabageli meeluu geeyaba markii la kala baxo waxaa soo hadhaya dadkii alla caabudi jiray oon cid kale caabudi jirin oo isugu dhex jira dadkoodii baariyiintii iyo faajiriintiiba isku jiraan markaasuu rabbi u imaanayaa tabaaraka wa tacaala ma rabbi markaasuu u imaanaya marka rabbi baa imaanaya sifatu lityaan qur-aankana waa ku timid axaadiista nabigana waa ku timid sal alay aslam waxaa ka mid a ah xadiidka abu hurayra nebigu uri sal lay slam xadiid lqudsiga yaquulu allahu tacala alla wuxuu leeyahay ana cinda danni cabdii bi anugu waxaanahay addoonkayga melihiisa agtiisa wa ana macahu ida dakaranii hadduu ixusana agtiisaan ahay la jirankiisaan ahay fain dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii hadduu naftiisa dhexdeeda i xuso naftaydaan ku xusaya wain dakaranii fii malain dakartuu fii malain khayrin minhu hadduu jamaaco dhexdeed igu xusana aniguna jamaacakiisa ka khayr badan baan ku dhex xusi waa malaaigta laga wadaa wain taqaraba ilaya shibran taqarabtu ilayhi biracn hadduu ii dhowaado taako aniguna waxaan usoo dhowaanayaa dhudhun dhudhun hadduu iisoo dhowaadana bac baan usoo dhowaanaya wain ataanii yamshi hadduu ii yimaado isagoo socdana ataytuhu harwala aniguna deg deg baan ugu imaanaya sifatu lityaan marka xadiiska kusoo arortay way fara badan tahay xadiiskaa dambe isagana bukhari muslim baa soo saaray ijmaaca salafkuna sidaasuu ku dareersaday oo sifada iyada ah oo qur-aanka ku timid oo axaadiiska ku timid su-aalna mayna iska weydiinin mana aynan inkirin mana diidin macnaheedana mayna ka leexinin saas way macana ayib amaa jahmiyada iyo ashaacirada iyo iyow meel kale la aadeen oo wa jaaa rabbuka waxay yidhaahdeen wa jaaa amru rabbika dheh wa jaaa amru rabbika waxaa imaanaya alla meehe amarkiisaa imaanaya markaasay mareen war amar rabbi baa imaanaya marna waxay dhaheen waxa imaanaya malaa'ig ma ahee waxaan u jeedaa alla ma ahee waxaa laga wadaa alla malaa'igtiisii baa imaanaysa wajaaa rabbuka amru rabbika mudaafkii baa go-an mudaaf ilayhigii baa meeshiisii yaa booskiisa la dhigay liannahu mudaafka haddii la gooyo hooskiisa mudaafu ilayhiga gala warkaasay keeneen ama wa jaa'a rabbuka malaa'ikatu rabbika weeyo mudaafkii baa meeshaa ka go'an mudaafu ilayhigii baa hooskiisa galay maxduuf wey lilcilmi baa loo gooyey kuleey oo see loo ogaanay waay qariinada kutusaysa lilcilmina waxaa loo baahay lilcilmi marka la leeyahay oo la jarayo shayga lilcilmi loo jaray laabudda min qariina soo ma marka qariina ma jirto warkaasi war jira maa ayib waxaana diidayaa hal meel bay ku wada timi hal meel bay ku wada timi fi suurati suurat aayat suurat alancaam ah, ilaa an ya'tiyahum allah ayad hal yanduruuna ila an ta'tiyahum almalaa'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya bacdu aayaati rabbika aladu sidhe allah imaan amarka rabbi baa imaan aayaadka rabbi qaarkood baa imaan may alla imaan malaa'igtaa imaan aayaadka rabbi qaarkood imaan marka wixii o dhan haddaad amar ka wada dhigto ma kuu soconaysa meeshanaaba lagu kala dhigdhigayba alla wuu imaan malaa'igtiisuna way imaan amarkiisuna wuu imaan oo aayaadkiisa qaar ka midana way imaan kullii wada imaanaysa soo ma marka wixii o dhan inta adigu soo wada duuduubto inaad wixii o dhan amar ka wada dhigto marka allah tabaaraka wa ifadiisaasi ama ityaanka ama sifatu lmajiia iyadana waa sifadaas waay way diidaan qolyahaas jahmiyada iyo shaacirada iyo maturidiyada iyo kulli sifaatka ay diidaan bay ka mid tahay wa qowluhu alla odhahdiisaa ka mida ah, tabaaraka wa tacala aayaadka sifaatka ku tusay radia allaahu allah ka raalli noqday canhum xaggooda wa raduu iyaguna raalli bay ka noqdeen canhu alla xaggiisa maxay ku tusi sifatu alridaa ilahay inuu raalli noqdo ayay ku tusi oo sifooyinkiisa ay ka mid tahay sifatu rida wuu raalli noqdaa acmaasha qaarkeed buu raalli ka yahay afcaasha qaarkeed buu raalli ka yahay ictiqaadaadka qaar buu raalli ka yahay dadka qaar buu raalli ka yahay marka ilaahay tabaaraka watacaala sifatu ridaa wuu leeyahay qur-aankaas sidaa kuu tusay axaadiista nebigana sal alay slam way kutusiyo xadiidka fii saxiix muslim ku yaallaa kutusaya uu yidhi nebigu sal alay slam ina allaha la yardaa cani alcabdi an ya'kula alaklata fayaxmaduhu calayha أو يشرب الشربة فيحمده عليه فيحمده فيحمده عليها الله تبارك وتعالى وحو رالي كان نقضى أدون كيس إنو عنصد عنه كذبنا أمها الأليو عبدتان كأو عبده كذبنا ألا أمها الأليو الله إساسه أدون كيس رالي كان نقضى مركا salafkuna ridwaanullaahi calayhim ayaguna sidaasay u mareen saxaabadii ardadoodii iyo salafkii saasay u mareenoo hadal kama imaanin masaladaa iyada ah laislama diidin wax shaki ka keenayna ma jiro laakiin firaqan khaldan iyo qolyahan fallaagadaa markay soo baxeen oo dariiqa ka lumay markay soo baxeen sifadaasi waa u cuntami wey ah, sifadaasi waa u cuntami wey waxay dhaheen uma qalanto alla tabaaraka wa tacala oo maxaa idinka dhadhamay baa maxaad ka dhex aragteen ilan sifaadkan markay diidayan waxun bay ka dhex arki moogta waxbay ka dhex arkeen waxaa ka dhex arka waxay dhahan sifada haddaan sugno nimayow ilaahay khalqigiisu u ekaanaya horaan usoo sheegnay sife ay diideen ma jirto ilaa intaysan diidin ilaah iyo khalqigiisaa isaga darmaday saas macana markaasay sifadii u diideen si ay isku darmadkaa iyo ay meesha uga saaraan markii horeba inay isku soo dhoweeyaanoo allah iyo khalqigiisa isku soo qabtaan baaba khaladaba soo ma mabda-iyanba meeshaasi ka khaldanta waa soo tilmaannayo kullu mucaqilin mushabbih waa inagi soo sheegay cid kastoo ilaahay sifo uu leeyahay diiday intuusan sifada diidin allah iyo khalqigiisuu sifadaa isku shabbahay oo sifatu ridaa oo makhluuquna raadi buu noqdaa allana raalli buu noqdaa oo labadii sifo isku mid noqon maayaan makhluuqa ridihiisi iyo tii alle soo isku mid maaha haa marka dheh ilaahay suusan khalqigiisu ugu ekaanin si dambeba jiraba sifatu rida ilahay male meeshaasay marka shubhadu kaga dhalatay macnaha marka uga soo baxay waxa weeyaan ay ka dhex arkeen waxa weeye riduhu macnihiis waxay dhaheen inficaalu nafsin weeyaan bay dheheen ah, inficaalu nafsin wa tagayurun min xaalin ilaa xaal bay dheheen ah, waa nafta oo inficaal ku dhaco oo xaalkeedu isbedelo oo shayga u bogta ayaa la yidhahda marka inficaal nafta ku dhaca xaalkeeduna isbedelo ma ilaahay baan dhihi karnaa xaalkiisi waa isbedelay oo wuu jeclaaday war niman yahu meeshaad la aadeen masaladu ma ahee sifadani inficaalu nafsin iyo tagayuru xaalin min xaalin iyo waa makhluuq sifadii baad ka hadlaysaan soo ma waxaad ka hadlaysaan sifatu ridaa markay tahay sifo makhluuq laakiin sifo khaaliq markay tahay inficaalu nafsin iyo tagayuru xaalin min xaalin iyo kayfiyadeedii baad gasheena way naga qarsoon tahay waxaad subtaa un ilahay inuu raalli noqdo sifatu ridaa usub laakiin tan aad adugu ka hadlayso waa tii makhluuqa tan makhluuqana horaaban u nidhiba khaaliq iyo makhluuq daatadoodana layskuma shabaho sifaadkoodana layskuma ekaysiiyo layskamana agdhoweeyaba isuma soo dhawaanayaan sooma marka yani ta'wiilkaasi shubhada ku dhalatata iyadaa alla uma qalantay dheheen ayib haddayna alla u qalmin xaggeed la aadaysaan marka rida waxaa laga wadaabay dheheen laazimu sifa sifada wixii wixii arrintan laasimkeedaa laga wadaayo waxaa laga wadaa alla wuu siiyaa radia allaahu allaa siin radia allaahu allah u nicmayn radia allaahu allah abaalmarin halkaasay marinayaan allah raalli ka noqon ma dhahayaan laakiin waxay leeyiin laazimu ridaa shayga markaad raalli ka noqoto soo abaalmarin mayse oo siin mayse oo u nicmayn mayse laazimkay la aadeen marka waxaasoo dhan waa adigu waa uun khusacbalaad wax jira ma ha ku lugu ayb sifatu ridaa waa marka meeshaa ku sugan sifatu ridaa waxaa la mid ah sifatu lxubi iyo sifatu yani ladab iyo sifatu raxma iyo sifatu nuzuul iyo sifaatkaasoo dhan baa la mid ah ayib wa qowluhu baa ka mida ilaahay uu yidhi tacaala korhaye uu yidhi yuxibuhum wa yuxibuunahu ah, yuxibuhum wa yuxibuunahu ayib alle wuu jecel yahay yuxibuhum alle iyaga wuu jecel yahay wa yuxibuunahu iyaguna alle way jecel yihiin meeshaa maxaa ka soo baxay sifada xubbiga makhluuqana waa lagu sifeeyaa allana waa lagu sifeeyaa sida sifadii ridaha oo kaleeto makhluuqana waa lagu sifeeyaa allana waa lagu sifeeyaa soo ma labadubana aayadday ku timi inay iyaguna raalli ka noqdeen alle isaguna raalli ka noqday inuu alle jecel yahay iyaguna isaga jecel yihiin sifada khaaliqana waa loo sugaa makhluuqana waa loo sugaa laakiin markii khaaliqa loo sugo iyo marka makhluuqa loo sugo way kala duwan tahay soo saas ma maxaad dhihi adiga alla waa jiraa soo dhihi mayso makhluuqna waa jiraa soo dhihi mayso ayib labada jiritaan ma isku mid baa haddaad alla jiritaan u subtay makhluuqiisana jiritaan u subtay labada jiritaan ma isku mid baa maya haddaan ku idhahdo haddaabaad alla waa jiraa tiri makhluuquna waa jiraa aad tiri ilahay khalqigaa isku shabahay oo see kaga fagan karaa alla ma jirade soo gaalnimo imaan mayso ونفس الشيء ونفس الشيء ألا واجرا مخلوق واجرا لكن شريتانك ألا إيه شريتانك مخلوق هو كالدوين صوصنا شريتانك الله نوا شريتان خالق شريتانك كو نوا شريتان مخلوق صوصنا الله تبارك وتعالى ونول يحيي مديدنت هذه صفة الحياة أسوق ميز الله ونول مخلوقنا ونول مخلوق صنع الله ملك makhluuq waanu hebel waa nool yahay baad dhihi haddaad tidhaahdo marka aan ku idhaahdo alla waa nool yahay oo nolol baad u sugtay makhluuqana nolol baad u sugtay alliya khalqigiisa waad isku shabahdeen meelgii aan ku idhaahdo ma ka lagu dhixi kartaa kama lagu dhii karta keliya waxaad kaga lagu dhixi kartaa inaad tidhaahdo alla noloshiisuna waa midii khaaliqa makhluuqa noloshooda loo sugayana waa tii makhluuqa soo ma ridahana nafsu shay ridaha alla aan u sugayno waa sifatu lkhaaliq ridaha makhluuqa marka loo sugana waa sifatu lmakhluuq soo saas maha wahaakada xubbiga jacaylka marka makhluuqa loo tiiriyo oo sifo uu yahay waa sifatu makhluuq laakiin markii alla loo sugo waa sifatu khaaliq magaca unbaa ka dhexeeya mooye laakiin waa kala tegayaan waxay ku kala tegayaan kolba meesha loo idaafeeyo kolba he cidda loo idaafeeyo oo makhluuqa laftiisii baan sifaatka isaga mid ahayn makhluuqa laftiisa allah tabaaraka wa tacala lilahi almasalu lacla ka imo matala ka imo makhluuqa laftiisa marka loo yimaado markaad tidhaahdo eh, bini aadamku weji buu leeyahay maroodiguna weji buu leeyahay libaaxuna weji buu leeyahay kulli weji ma la wada yidhaahdaa ya kullisoo wada weji ma araskuna weji buu leeyahy kulli wax weji bay leeyihi ayib wejiyadii ma isku mid ba haddaad tidhahda ka warran war bini aadam baa weji lahaaye haddaad dameerka weji u sheegto bini aadamkiiyo damoorka isku mid baad ka dhigtay war dameerka wejigay ka celi oo hadhihin weji buu leeyahy warrimay wax macquula ma aha waxaan magacaa ka dhaxeeya weji iyo weji waaye laakiin dameerka wejigiisuna waa weji dameer bini aadamka wejigiisuna waa weji bini aadam soo ma maroodiga wejigiisuna waa maroodi w waa weji maroodi faraska wejigiisuna waa weji faras makhluuqiibaaba kala duwanba soo ma marka maxaad u diiday allah tabaaraka watacaala inaad sifatulwajhi u sugto oo sifatulyadayn u sugto oo sifaadkiisa u dayso markii ay kugu dhalato war amuu kuwa makhluuqa u egyahayna inaad ku jawaabto meehe waa midii khaaliqaan ka hadlaynaaye kii makhluuqa kama hadlayno very easy waay masaladu masale adagba maaha soo ma laakiin masaladu markay shubha kula gasho oo qoladii imtixaanka ay ku helaan meelaan meelan meelaan hayn bay kaaga soo hadhaya fogeynaya wa qowluhu ilahay odhahdiisaa ka mid a tacaala korahay uu yidhi yuxibuhum alla wuu jecel yahay wa yuxibuunahu isagana way jecel yihin ayib sifatulxubbi bay kutusi ashaacirada iyo muctasilada iyaga sifadan ma ogola iyagana waxay ka dhex arkeen oo ay ka dhex uriyeen waxay yidhahdeen maxabada waxaa ka dhalanaya riqatun fi lqalbi baa leela riqatun fi lqalbi waa jileec iyo dabacsanaan qalbiga gashaa la dhahaa jacaylka marka ma ilahay baan dhahaynaa qalbigiisaa jilcay soo isbedel maaha war waxaad ka hadlaysaani waa makhluuq sifadii riqatulqalbi baa maxabada la yidhaahdaa qalbigoo jilcoo dabca maxabadaa aad ka hadlaysaani waa tii makhluuqa laakiin tii khaaliqu uu sheegtay ee uu inoo sheegay inuu leeyahay ayada qaabkay u taallo ma naqaano waxaanse hubnaa inaysan tan makhluuqa la mid ahayn soo ma marka shataana maa bayna alamrayn wa shataana maa bayna tara wa suraya ah, soo ma kala foga waa kala fogyihi laba arrimoodoo laysga qiyaasta laysga qiyaas qaadanaya ayib marka waxay leeyihiin waa qalbigoo jilco oo kadibna shayga uu jecel yahay u iisha waxaasay ku awilayaan waa ta'wiilaan waxba ka jirin weye oo baatil awey ah macnaha sifatu lxubbi alla waa u sugan tahay sifatu lmaxaba waa u sugan tahay tabaaraka wa axaadiista iyo qur'aanka iyo ijmaaca qawluhu waa ka mid a ah, alla tabaaraka watacala uu yidhi wa qawluhu tacaala uu yidhi fi lkufaar gaalada arrinkooda uu yidhi waqadiba allahu alla waa u cadhooday calayhim korkooda waqadiba ah, allahu calayhina waa tiyahay aayadii kale waqadiba allahu calayhi walacanahu qaatilkii muminka ka sutay sunnada nebiguna sidaa way kutusay iyaduna sifatu way kutusaysaa oo waxaa ka mid a ah, nebigu wuxu uhi sal ly slam ina allaha kataba kitaaban cindahu fawqa alcarshi ana ina raxmatii taglibu hadabii alla wuxuu ku qoray kitaab agtiisa yaal carshiga korkiisa alle agtiisana ah wuxuu alla ku qoray naxariistaydu waxay ka qaalib noqotay cadhadayda marka sifatu raxma iyo sifatu lghadab bay labadaba ilahay u sugaysa qur-aanka iyo sunnaduba waa faa'ideeyeen ijmaca salafkuna saasuu ku tagay saxaabadii iyo ardadoodii iyo aimmadii waaweynaa hadal wax ka keenay ma jiro qooladaasa laagoodaye gooni u leexatay mooyaane oo firaqda daallada mooye saas manaa ayb sifatu lqadab marka waxaa ka laazimaysa markii alla loo sugo ciqaab inuusan gaalada ka raalli noqonayn addoommadiisa u ciqaabi karo sidaas weyda ayaa ka laazimaysa macana ayib laazimkeeda laguma fasir laha laazimkeeda laguma fasiro qolada sifada diiday ayaa waxay yidhaahdeen sifatu lqadab waxaa laga wadaa ciqaab baa laga wadaa oo waxay leeyihin adiba allaahu alla wuu ciqaabi calayhim korkooda saasay u laqbaynaya ina raxmatii naxariistaydu taqlibu waxay ka qaalib noqotay qadabii cuquubadayda markaasay marahay maxay ka cararayaan sifada qadabka inuu sugaan saas marka eh, iyadana waxay ka dhaxarkeen oo waxay leeyihiin argoos baa laga wadaa cuquubo iyo intiqaam wuu ka argoosanaya adiba allahu iyo halkaasay marinayaan ayib sababta waxay leeyihin adabka waa waxaa macnaheedu laga wadaabay le waa kay garanayiin kii makhluuqay sheegayaan adabka waxaa ka dhalanaya bay leeyihiin oo yani waxa weye laga fahmayaa muxuu ahay inficaal ah, waxay leeyihiin muxuu ahay maskaxda ruux markuu makhluuqu cadhoonayo yani waxa weye halayaan waxaa la yidhaahdaa maskaxda ayaa dhiigku ku badanaya markaasay maskaxdu karaysaa ruuxu markaasuu bedelaya xanaaqaya marka ma waxaan dhahaynaa maskaxda ilahay baa karkartay qadab waxa la yidhaha maskaxa karkartay baa la yidhaha oo dhiig ku fakaday halkaasay maraya midday ka hadlayaan iyo qalayaanu dami iyo waxaanay ka hadlayaan waa midday garanayeene makhluuqa ku yaqaanin soo ma tii makhluuqa ma ka hadlayn annaga warnimayo fahamkiiyo maskaxdu waxay idinla aadnay makhluuq meeshana maxaa laga hadlayey khaaliq baa laga hadlaya sooma meeshaasay marka la gashay markaasay ku qasbanaadeen yidhahdeen war waxaan ilahay aan u diidin waxaan wax ilahay u qalmameehe aan ka fogaynay dhehen macna sidaas weeyaan sifatu lghadab marka waa sifadaas weeyaan waxaba cajiibaba qur-aanku hal meel buu ku wada keenay sifadii iyo sifada laasimkeedii ay ku fasiri lahaayeen oo maala allah wuxu yuhi tabaaraka wa tacaala falamaa aasafuna intaqamna minhum soomaya ah, falamaa aasafuna markay naga cadhaysiiyeen ayaanu intaqamnaa ka aargoosannay minhum xaggooda ma waxaad dhihi falammaa aasafuunaa bal fasir adiga bal meelgeed haddaad ku fasirto aargoosina argoosiga waa ka dambeeya haddaad ku fasirto muxuu ahaayey aad ku fasirto xuquubo ku fasirtana ilaahay lama ciqaabo falamaa aasafuunaa markayna ciqaabeen miyaad dhihi ma ilahay baan ciqaabi karaa falamaa aansafuuna aargoosina kuma fasiri kartid cuquubana kuma fasiri kartid waa inaad tidhahda falamaa aansafuuna murugna kuma fasiri kartid oo qaar baa waxay asafka murug baa la yidhahda bay ku leeyahay oo ma waxaad dhihi kartaa falamaa aansafuuna markay naga murgiyeen ma dhihi karti lazman waa inaad tidhahda falamaa aansafuuna markay naga cadhaysiiyeen ayaan intaqamnaa minhum ka aargoosannay wa hada huwa almacna soo ma marka yani shubahaadka ay meelahay mareen firaku qur'aankaa ka heli meelo badanoo ka mida ah isaga oo ay aayado meelay u dhaqaajiyaan ay waayayaan markii meeshooda la maro qaar bay meel ka mari waayayaan mana saas man waqadiba allahu calayhi marka waa sifatu lqadab wa qowluhu baa ka mida ah, tacaala kurahaya uu yidhi ittabacuu waxay raaceen maa askhata allaha wax alle ka cadhaysiiyey ah, sakhadka aayaddu waxay ku tusi waa sifatu sakad ah, ama sukhtiga sukhtiga ama sakadku waa nooc cadhada ka mid ah waana sifaatka ilaahay tabaaraka watacala ficliga ah kulli sifaatka waa sifaat ficliga yani waxa weeyaan eh, sukhtiga ama sakadka eh, muxuu ahaaye iyo qadabka oo cadhada ah iyo xubbiga iyo ridaha iyo imaanshaha iyo sifaatka aan soo marnay oo dhan eh, waa sifaat marka laga reebo sifatu nafsiga laga reebo iyo sifatu lwajhiga iyo daynka marka laga reebo sifaatkan dambe o dhan waa sifaatu afcaal ah, noocaas sifatu lficli leanna sifatulficli maan kusoo sheegnay sifo markuu alla rabana mashiicadiisa ku xidhano markuu rabana uu samayn markuu rabana uusan samaynayn soo ma marka allah tabaaraka watacaala ciduu doonuu raalli ka noqdaa ciduu doonana raalli kama noqda mashiicadiisay ku xidhanta markuu doonuu yimaadaa markuu doonana ma yimaado mashiicadiisay ku xidhanta ciduu doonuu jeclaadaa ciduu doonana ma jeclaado mashiiadiisa ku xidhanta sifaat lafcaal way marka sifaat sifaatka macna ayib aayadda marka middaa iyada ah dalika biannahum ittabacuu maa asqata allaha axaadiista nebiguna way kutusay sal alay waslam oo waxaa ka mid a ah, ducadii nebiga sal alay slam fi saxiix muslim ku timid nebigu wuxuu ducadiisa ka mid ah allahuma inii acuudu bika allahuma allahyo inii anigu acuudu waan magangeli bika adaanku waxaan magangeli biridaaka dhe allow ridahaagaan magangeli min sakhatika caradaadaan ka magangelaya wa bimucaafaatika cafintaadaan magangeli min cuquubatika cuquubadaadaan ka magangelaya soo ma allah sifo uu leeyahaad magangeli sifo uu leeyahayna waad ka magangeli soo ma ah. laa manja laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayka soo ma isagaad ka carari isagaadna ku carari ah, maxaad ka carari sifada cadhada laasimka ka dhasho cuquubada ah baad ka cararta maxaad ku cararaysaa sifada ridaha laasimka ka dhasho oo ah u nicmayn iyo u barwaaqaynta saas maa marka isaga sifaadkiisii baad ka carari qaar ka mida ah sifaadkiisii qaar ka midana waad ku carari saas maanaa marka taasaa laga wadaa sifatu ridaa bay marka sifatu sakhat ayuu sugayaa ijmaaca salafkuna sidaasuu ku tegey sifadaasi iyaduna sidaasay u sugeen oo wax yani hadala kama imaanin mana aynan eh, durin mana aynan ka doodin qolyaha lumay mooye wa qowluhu baa ka mid a ah, tacaala koraaya uu yidhi kariha allaahu alla wuu kahday inbicaasahum bixidooda munaafiqiinta baa laga hadlay walaakin kariha allaahu allaase kahday inbicaasahum bixitaankooda inay baxaan oo duulaanka ku raacaan allah kahday fasabatahum markaasuu alla tabaaraka watacala reebay ah, yani dagaalkii tabuuk baha soo ma qolo munaafiqiinoo hadhay bay ahayd marka haditaankooda allaan rabin inay ku raacaan saas daraaddeed isagaa reebay keliya allahu allah kahday waay ayib sifatu alkaraaha way macana kahashada sunnada nebigana sal alay slam way ku sugan tahayo xadiidka isaguna sidoo kaleeto fii saxiixi albukhaari ku sugan ayaa waxa uu nebigu uhi sal alay wasalam ina allaha kariha lakum talaatan ilaahay wuxuu idin kahday oo idin karahaystay saddex arrimood maxay tahay qiila waqaala waxaa la yidhi wuxuu yidhi ah, waxaa la yidhi wuxuu yidhi saas maana waxaa la yidhi waa markaad ruuxii yidhi garanayso waxaan dhihi laha wuxuu yidhi waxaa la yidhina war daba go-onood suuqa ka maqashay wax yidhi mataqaan wa kasrata su'aali iyo su'aal badni ah, waxaan loo baahnayn wa idaacata almaali iyo xoolahoo la dayaco marka keriha alla waa idinka haday waay ayib keriha waa idinka haday wa min asunati sunnada waxaa ka mid a ah qowlunabiy sal lay sl nabiga odhahdiisa uu yidhi halkaan ku joojina insha allah halkaas wuxuu ka bilaabayaa aayaadkii markuu inoo keenay tusaalayaal uu ka bixiyey sifaatka rabbi qaar ka mid a ah, oo qaarna sifaatu daad ah qaarna sifaatu alafcaal ah iyo wuxuu keenayaa axaadiistii nabiga sal alay wasalam oo iyaguna sifaat kutusaya hada wabillahi tawfiiq sal allah waslm cala nabiyina mxamed wala ali saxbi waslm